alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeeni aladab lmufrad labi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaari raximah llahu tacala raxmata waasica waana darsigeennii labaad wuxuuna ka bilaabanayaa xadiiska shan iyo tobnaad baabu cuquuqi alwaalidayn wuxuu baabu yahay labada waalid oo caaq lagu noqdo caqiga waxaa laga keenay min alqadiica oo goyn la gooyo waalidka ixsaanka iyo samafalkii aad u samayn lahayd la gooyo qala alimaamu raximah llahu tacala xadaana musdad ibnu musarhad qala xadaana bishr ibnu mufadal ibnu laaxiq qala xadaana aljurayriyu waa saciid ibnu iyaas aljurayri can cabdiraxmaan bni abi bakra cabdiraxmaan bni abi bakra ibn nufeyc ibni xaaris can abiihi abu bakra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi alaa unabi'ukum maydinka warramaa biakbari alkabaa'iri dembiyada kuwooda ugu waaweyn maydinka warramaa maydiin sheega buu nebigu yidhi sala allahu caleyh wasalam waxay ka dhigan tahay miyaanan idinka warramayn yacni dembiyada kuwooda waaweyn maydinka warramaa ayay ka dhigan tahay jeer buu alaa unabi'ukum biakbari qaaluu waxay yidhaahdeen bala ya rasuul allah nacam rasuulka ilaahu nooga waran dambiyada kuwooda ugu waaweyn qaala wuxuu yidhi alishraaku billaah waa ilaahay oo loo shirki sameeyo xuquuqda ilaahay uu leeyahay cid kale loola qaybiyo wa jalasa wuu fadhiistay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa kaana wuxuu ahaa mutaki'an mid dangiiguu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yacnii mid shiqlaysan buu ahaayoo soo fadhiistay yacnii alaa wa qowlu zuur iyo hadalka beenta ah ayuu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alaa wa qowlu zuur iyo hadalka beenta ah famaa zaala kama suulin nebigu sala allahu caleyh wasalam yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakat inuu soo celcelinayo inuu ku celcelinayo nebigu xataa qulnaa ilaa aan nidhi riwaayadan qultu ilaa aan idhi laytahu shalaytadiise sakata muu iska aamuso yacnii shafaqatan calayhim naxariisay nebiga u naxariisanayaan bay waxay leeyihiin laytahu sakata xadiiska bukhaari baa fii saxiixihi yani markaa ku warinaya raqamka iyo buu ku warinaya imaamu muslimna fi liimaan yani raqamka tirmidi fii jaamicihi iyo horeynu u soo marnay oo labadii kitaabi horeba waynu ku soo marnay kitaab alkabaa'irka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed bnu salaam albikindi qaala ahbarana jariir ibn cabdilxamiid can cabdilmalik bni cumayr cabdilmalik ibni cumayr alqurashi abu cumar alqibdi baa layidhah waa min afsaxi innaas can waraad kaatibi almuqiira ibnu shucba waraad waxaa laga wariyey oo ninkii qoraaga ama xoghaynta u ahaa muqiira ibnu shucba wuxuu qori jiray ah qaala wuxuu yidhi soo qoray ila lmuqiirati muqiira ibnu shucbu u soo qoray uktub ilaya ii soo qor bima samicta min rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam wixii nebi maxamed aad ka maqashay ii soo qor qaala wuxuu yidhi waraadun wuxuu yidhi fa amlaa calaya wuu ii yeedhiyey wuu ii meeriyey wa katabtu biyaddii gacantaydaanna ku qoray yacnii innii anigu samictuhu waxaan ka maqlay buu muqiira ibnu shucba uu yidhi nebiga waxaan ka maqlay yanha isagoo reebaya can kasrati su'aali su faraha badan isagoo reebaya wa idaacati almaali iyo xoolaha oo la dayaco yacnii wa can qiila waqaala iyo waa la yidhi iyo wuu yidi warkaa isagoo reebaya nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayaan maqlay su-aashu laba qaybood bay u qaybsantaayo ruuxu wixii cibaadadiisa iyo diintiisu ay ku jirto inuu dadka ahlucilmiga weydiiyo way bannaan tahay maxaa yeele ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun ama su-aasha la diidaya waxa weeye waa su-aasha tacanudka iyo madaxadayga uu ku jiro ayaa la diidaya wax faa'iida a ah qofka aanay ugu jirin maxaa yeele ummadihii horena waxaa lagu halaagay sida nebigeennu inoo sheegay yacnii khilaafkoodii faraha badnaa iyo su'aaluhoodii faraha badnaaye ambiyadoodii ay weydiinayeen waxaa kaloo nebigu uu tilmaamay xoolaha in la dayaco xoolaha in la dayaco macaani dhowr ay culimmadu ku fasireenoo macnaheeda waxaa kamida meel aan laa'iq ahayn inaad xoolihii aad ku bixiso ayib ama xoolihii aad dayacdo yacnii qaabkii la doonayey maamulkooda iyo tasarufkooda inaad ugu tasarufto aadan ugu tasarufin xadiiska daarimi baa warinaya fii musnadihi ayuu ku warinayaa fii sunani ibnu xibbaan fii saxiixihi ayuu ku warinayaa mujaladka xusein ibnu asad fii takhriij alaxaadiis yani addaarimi ayuu isaguna ku saxiix yeelay sheekh albanina waa saxiix yeelay baabu lacana allahu man lacana waalidayh wuxuu baabu yahay yanii alle subxaana wa tacaala ha nacdalo oo naxariistiisa ha ka dheereeyo ruuxii labadiisa waalid nacdala asagoo ama qowl ha ku nacdalo ama sabab ha ugu noqdo in la nacdalo waalidkii wax laga sheego qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana camr bnu marsuuq camr bnu marsuuq iqat ma'muun qaala ahbarana shucbata ibn xajaaj alcataki can qasim ibni abi baza qasim ibni abi baza waa iqat haliil lxadiis ayb can abi dufayli caamir bni wasila caamir ibni waasil waxaa laga wariyey qaale wuxuu yidhi su'ila caliyun cali baa la weydiiyey hal khasakum nabiyu sal alla caleh wasalam bishayin lam yakhusa bihi nnaasa kaafa cali baa su'aal la weydiiye waxaa la yidhi shiicadaa waxay iskula wareegi jirtay war ah aalubeytka waxaa lagu goonni yeelay waxaan ummadda kale muslimiinta aan ah loo sheegin ayaa lagu goonni yeelay marka waxaa la weydiiyey ma jirtaa wax nabi maxamed uu idinka si gaara idinku sheegay oo ummada kale aanu gaadhsiin risaaladii iyo loo soo dhiibay qayb kamida mida ah oo laydin qariyey ma jirta su-aasha cidda weydiinaysa hadda uu leeyahay su'ila waa la tirmidi iyo bukhaari sida ay caddeeyeen abu juxayfa wahabi ibnu cabdilaahi assuwaa'iye saxaabiga la yidhahda weydiinayo wuxuu leeyahay hal cindakum sawda'a fi bayda laysa fi kitaab illaah yani shay madow oo shay cad ku dhex jira oo kitaabka ilaahay aan ku sugnayn oo idinka laydinku khaas yeelay aalubeydka haddaad ma jira qaala wuxuu yidhi falaqa alxabbata wabar'a annasama maa calimtuhu ilaa fahman yucdiihi allaahu rajula min alqur'aan ilaahay yacnii xabbadda iyo xubuubta kala dilaaciyey baan ku dhaartay ee naflaydiiyo abuuray baan ku dhaartay ma ogi wax gaarahoo na lagu khaas yeelay ilaa fahan ilaahay subxaana wa tacaala oo ugu deeqay oo uu u hibeeyey yacnii doono uu u hibeeyo kitaabka alleh subxaana wa tacaala nin uu fahansiiyey mooyaane wamaa fii haadihi saxiifa warqadan waxaa ku qoran warqadda maxaa ku qornaa wuxuu yidhi yani qaala fiiha alcaqlu wafikaku lasiiri wa an laa yuqtala mu'minun bikafir diyada iyo maxbuuska in la sii daayo iyo ruux muslima inaan gaal loo dilin waxaasaa ku qorna hal khasakum nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu maydinku khaas yeelay bishayin shay oo lam yakhusa bihi naasa dadka aanu ku khaas yeelin kaafatan guud ahaan iyo caam ahaan qaala wuxuu yidhi maa khasana naguma gaar oo naguma khaas yeelin rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay bishayin shay shaygaasoo lam yakhusa bihi naasa dadka aanu ku khaas yeelin ilaa ma fi qiraabi sayfi yani seeftayda waxa ku jira mooye seeftayda galkeeda yani warqadan qoran ee ku jirta mooye wax kale ma jiraan seefta galkeeda waxaa ku qoran dee saxaabo kalea la wadaagtay ayb uma ahraja wuxuu u soo saaray saxiifatan saxiifad buu usoo saaray faidaa fiiha maktuubun waxaa ku qornayd lacana allaahu alle subxaana wa tacaala ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheerayo man dabaxa ruuxii u gowraca liqayr illaahi ilaahay qayrkii ruuxii wax u qala ama awliye haw qalo ama mingis haw qalo ama saar iyo boorane iyo rooxaan haw qalo lacana allaahu man dabaxa liqayr illaah waa meesha u taalo lacana allaahu ilaahi subxaana wa tacaala ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheerayo man saraqa ruuxii xada manaara alardi waa jamcu manaara dhulka calaamadihiisa iyo sohdintiisa ruuxii xadana ilaahay ha nacdalo naxariistiisa alla ha ka dheereeyo maxaa loo jeedaa hadday beero tahay iyo hadday guryo tahay dhulku waxay leeyihiin soohdimo iyo xuduud loo sameeyey buu leeyahay xuduuddii aad lahayd ee laguu sameeyey baad xaday dhul kale oo adigu aadan lahayn baad xaqdarro ugu darsatay nebigu wuxuu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh lacana allaahu man saraqa ruuxii xada manaara alardi waa jamcu manaara dhulka calaamadihiisa ruuxii xada lacana allaahu ilaahi wa watacaala ha nacdalo naxariistiisa ha ka dheereeyo man lacana waalidayhi labadiisa waalid ruuxii nacdala yani sabab ugu noqdo qof baad cayday qof baad nacdashay markaasuu isna labadaadii waalid nacdal lacana allaahu ilaahi subxaana watacaala ha nacdalo man lacana allah alle subxaana wa tacaala ha nacdalo man aawaa ruuxii soo duma muxdian ruux dembiile ah, ama bidcoole ah labadaba waa la yidhi ayib riwaayo kale waxay leedahay muslim baa fii saxiixii ku warinaya kitaabu ladaaxi raqamka afartan iyo afraad ku warinaya imaam axmed iyo bayhaqi iyo keyrkoodna way warinayaan waana xadiis saxiixa bal waxaa nebigeenna ka sugan salawaatu ullahi wasalaamu calayh inuu yidhi alrajulu ida lacana akhaahu inna naraahu annahu qad ataa baaban min abwaabi alkabaa'ir ruuxu walaalkii lacnada ilaahay ha kugu dhacdo hadduu ku yidhaahdo waxaanu u arki jirnay albaab weyn baab weyn oo baababka kabiirooyinka inuu ku dhacay dhulkan iyo sohdimahan la kala xadayo iyo waxaan lagu habsanayo iyo dhul aanu lahayn qofku inuu iska qabsadana nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu alayhi markuu ka warramaya wuxuu yidhi man ahada ardan biqayri xaqin ruuxii dhul qaatoo xaqdarro ku qaata kullifa waxaa lagu kalifayaa an yaxmila turaabaha ila almaxshar dhulkii aad xaday ee xaqdarrada ku qaadatay baa laodhanaya ciiddiisii carradiisii soo qaad maxsharka qiyaamada adugu banka keen baa la odhanaya riwaayo kale wuxuu leeyahy nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu leeyahy nebigu ayumaa rajulin yacni nin ma jiro dalama shibran min alardi dhulka taaka ka mida xaqdarro ku qaata ilaa kallafahu allahu casa wajalla ilaahay wuxuu ku kallifaa an yaxfarahu dhulkii inuu qodo xataa yabluqa aakhiri sabci ardiin baloodkanaad qaadatay xaqdaraad ku qaadatay qod ilaa aad ka gaadho toddobada dhul meesha ugu hoosaysa qod baa la odhanaya ma intaa keliya lagaga hadhaya maya uma yudawiquhu yowma alqiyaamati yani luquntaa loo surayaa buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh xataa yuqdaa bayna annaas ilaa dadka la kala xukmiyo qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun yabaru waalidayhi maa lam yakun macsiya wuxuu yahay labadiisa waalidi inuu u baarinnimo samaynayo haddaanay macsiyo ahayn wixii aan macsiyo ahayn waalidka waa lagu adeecaya ama macsiyada laa daacata limakhluuqin fi macsiyati اlkhaaliq xadaana muxamed ibnu cabdilcasiis muxamed ibnu cabdilcasiis alwaasidi ayaa loo yaqaan qaale wuxuu yidhi waa nin siqa xadaana cabdilmalik ibni khaaab cabdilmalik ibni khaaab culimmada qaarkeed waxay leeyihiin waa majhuul yani majhuul lxaal can cubayd illaahi bni abi bakrata albasri qaal wuxuu idhi laqiituhu waxaan la kulmay cabdilcasiis baa leh laqiituhu waxaan kula kulmay cabdilmelik biramala ramalla meesha la yidhaahdo oo markaa baytalmaqdis meeshan u dhow hadda macruufka qaal wuxuu yidhi xadaanii raashidu abu muxamed raashid abu muxamed baa ii warramay waa raashid ibnu abi najiix alximaani saalix alxadiis ibnu xibbaan baa towsiiqiyey waxaa la yidhaha rubama ahda can shahri bni xawshabin waa mukhtalafun fiihi can umi dardaa umudarda asuqra iyo kubra baa kala jira umudarda asuqra weeye ismuha waa hujayma alwaasibiya hujayma alwaasibiya ayaa la odhanaya qaal wuxuu idhi awsaanii rasuulu llahi sal alla aleh wuxuu ii dardaarmay bitiscin sagaal buu ii dardaarmay laa tushrik billahi shayan ilaahay shayna ha ku lamaaninin subxaana wa tacaala wa in qudicta haba lagu googooyo ilaahay subxaana wa tacaala xuquuqdiisa cid kale hawla qaybinimo ayib aw xuriqta ama ha lagu gubo marxaladu meeshaaba ha kaa gaadhee ilaahay subxaana wa tacaala cid kale ha ku lamaaninin xaqiisa haddii laakiin kufriga qofka lagu khasbo oo marxalad ikraaha naftiisa isagoo ku furanaya qowl iyo ficil ahaan inuu ugu qowlo marka waa u bannaan tahay sida ilaahay u yidhi ilaa man ukriha waqalbuhu mudma'inun biliimaan laakiin shardi waa in qalbigiisu iimaanka uu ku xasiloon yahay gadaalu kala durka hoostaas ka soo gasheen walaa tatrukanna salaata salaada ha ka tegin almaktuubata oo faralka yacnii salaada waajibka ha ka tegin adiga u qasdaya man tarakaha ruuxii salaadii waajibka ahayd ka taga mutacamidan isagoo u qasdaya bari'at minhu dima dimada ilaahay baa bari ka noqota dimada ilaahay baa bari ka maxaa loo jeedaa maganta ilaahay iyo xifdiga ilaahay kuma jiro subxaana wa tacaala qofkaas intaad salaada tukanayso maxaad ku jirtaa fii dimmati illaahi wa xifdihi ilaahay xifdigiisa iyo ilaalintiisii baad ku jirta waliba ruuxa salaada subax soo tukaday jamaaco ku soo tukaday nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa huwa fii dimmat illah dimadii ilaahay buu ku jira waman tarakaha ruuxii ka taga si ula kaca asagoo salaadii uga tegaya bari'at minhu dima dimadii baa bari ka noqonaysa maxaa laga saaraya waxaa laga saarayaa nisyaan iyo nowm hurdo iyo iyo hilmaan waad uga tegi karta laakiin si ula kaca ayaa la diidanya nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh tashrabanna alkhamra khamrigana ha cabbin fa inaha miftaaxu kulli sharin shay kastoo shar ah waxaa fure u ah khamrigaa fure oo khamriga iska ilaali maxaa yeele waa um lkhaba'is riwaayada cabdulahi bni cabaasna waxay leedahay ee saxiixada sheekh naasir uu ku keenayo waxay leedahay alkhamru um lfawaaxish min akbar lkabaa'ir khamrigu waa fawaaxishta hooyadood waa dembiyada kabaa'irta kuwooda ugu waaweyn man sharibahaa waqaca ala ummihi wa khaalatihi wa cammatihi ruuxii khamriga caba hooyadiibuu ku dhacayaa waxu doonanayaa habaryartiibuu wuxuu doonanayaa eeddadii ma yaqaano hadda qalbigiiba ma jooga soo maha caqligii ma jooga wuxuu nabigeenu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man shariba alkhamra khamriga ruuxii caba buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh yacni walam yatub aan ka toobad keenin lam yaqbal illaahu minhu salaatan arbaciina yowman afartan maalmood ilaahay salaad kama aqbalo bal waxaa ka sii daran hadduu ku dhinto oo aanu ka toobad keenin isagoo khamriga daa'imaya nebigu wuxuu yidhi man shariba alkhamra fi dunya walam yatub lam yashrabha fi alaakhira wain dakhala aljanna soo cajiib maa waxaa lagu ciqaabayaa man istacjala bishayin qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qaacidadii in badan soo marna wa adicu waalidayka labadaada waalid adeecoo warkooda iyo taladooda qaado wain amaraaka haba ku fareen wain amaraaka xataa haday ku faraan an takhruja min dunyaaka adunyadaada inaad uga dhex baxdo maxaa la odhan jiray maal iyo moodba wixii aad gacanta ku haysa hadday ku yidhaahdaan nagu soo wareeji oo ka dhex bax wain amaraaka haba ku fareen an takhruja yacnii inaad ka dhex min dunyaaka adduunyadaada fakhruj lahumaa uga dhex bax buu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh walaa tunaasicanna hala doodin wulaata alamri arrinka iyo talada iyo mas-uuliyadda iyo xilka muslimiinta kuwa loo dhiibay taladii iyo hogaankiiyo xilkii muslimiinta ha kula doodin islaamku jamhadayn iyo duurgal iyo yacni ma yaqaani wuxuu ilaaliyaa islaamku wadajirka iyo bulshada muslimiinta waxyaabaha wadajirkooda wain ra'ayta aadba aragtid annaka adigu anta yacni anta axaqu bihi aadba u aragtid ninka hogaanka iyo talada muslimiinta haya inaad adigu ka mudan tahay aadba u aragtid walaa tafrir ha buu yiri nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh min azaxfi marka laysku soo gurguurto oo ciidamadii gaalada iyo muslimiintu jihaadka iyo halganka lagu jiro wain halagta aad ba halaagsantid oo wafara asxaabuka asxaabtaadiiba ha carareen marxalad laakiin loo ogol yahay baa jira qofka oo yacnii marka cadowgu uu ku labanlaabmayo haddii ilahay kun ama cadowgii ka badan yahay ama koox kale ay biirinayaan marxaladaasoo kale waa la ogol yahay nebigu wuxuu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh waanfiq nafaqee min dawlika ay min qinaaka wa sicatika hodantooyadaada iyo tanaadnimadaada wixii ilaahay xoolo kuu hibeeyey calaa ahlika ehelkaaga ka nafaqe liyunfiq duu sacatin min sacatii waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu allah sayajcalu allahu bacda cusrin yusra nafaqada iyo masaariifta reerkiisa uu siinayo waxay ku xidhan tahay awoodda iyo wixii ilaahay subxaana watacaala gacanta uu kuu geliyey ayay markaa ku xidhantahay walaa tarfac kor haw qaadin buu nebigu yidhi salawatulahi wasalaamu calayh casaaka ushaada kor hauga qaadin can ehlika ehelkaaga dushiisa yacnii waa cabsi geli oo carruurtii iyo ehelkii macaasida hauga raali noqone ha kaa cabsadeenoo ha kaa dambeeyeen wa ayb maxaa yeelay haddii ehelkaaga macaasida aad uga noqoto wuxuu noqonaya ruuxii aad raalli uga noqoto muxuu noqonaya dayuus buu noqonaya nebigu wuxuu yidhi alaaatun la yadkhuluuna aljanna abadan saddex jannada weligood ma galaan addayuus wa rajulat nnisaa wa mudminu alkhamri ninka ehelkiisa macaasida uga raali noqda iyo midda wiilada ah wiilo mataqaaniin ta goor ragga iska dhigta alrajulatu min annisaa kuwan hadda muxuu ahaa ordaya ee kootada u ordaya weeye kootadii baa nalaga dhacayle waa rag bay noqdeen rag bay iska dhigayaan nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo wamudminu alkhamri iyo kuwa khamriga joogteeya midka khamriga joogteeya daa'ima jannada ma galaan buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh wa akhifhum waxaad ku cabsi gelisaa yacni fillaahi casa wajalla ilaahay subxaana wa tacaala ku cabsigeli alla dartii ku cabsigeli xuduudda ilaahay ilaaliya awaamirtii rabbi subxaana wa tacaala fuliya rabbi iyo rasuul adeecoo xaqa qaata yani cabsigeli oo yani shay markaa u sheeg wanaagga iyo samaha far imaam axmed baa xadiiska fii musnadihi ku warinaya mujaladka shanaad yani xaakimna fi lmustadrak mujaladka afraad aaayoabayhaqi fi sunan mujaladka toddobaad dabraani fi lkabiir yani mujaladka labaad ibn maaja fi sunanihi xadiisku sheekhalbani wuu taxsiinayay fi lirwa irwa lqaliil fi takhriiji axaadiisi manaari sabiil mujalad yani ucayr naudna fii takhriiji axaadiisi musnad ayuu ku takhriijiyey qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu kaiir maxamed ibnu kasiir alcabdi wa iqat fadil qaala xadaana sufyaan sufyaan athawri can cada ibni saaib can abiihi sanadkan dhammaantii waynu soo mar can cabdilaahi bni camrin qaala wuxuu yidhi jaaa rajulu nin baa yimi ila nabiyi sal alla aleh wasalam nebigu u yimi faqaala wuxuu yidhi ji'tu waan imi ubaayicuka inaan kugula mubaayacoodo ballan kugula galo cala alhijrati hijro inaan kugula mubaayacoodo wa taraktu abawaya labadaydii waalidna waan ka tegay waan ka imi yabkiyaani xaalay ooyayaan labadaydii waalidna waan ka soo dhaqaaqay ayagoo ooyayo ilmaynayo iska duugay qaal wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh irjic ilayhimaa labadooda u laabo fa adxikhumaa ka qosli kamaa abkaytahumaa sidaad uga oohisay maxaa inaad ka oohiso maxay tahay waa macsiyo macsiyadaana muqaabilkeeda waxaa lagu baabi'in karaa yacni xasano iyo wanaag baa lagu baabi'in karaa ilahi wuxuu leeyahy subxana wa tacaala ina alxasanaati yudhibna sayi'aat dalika dikra lidaakiriin walidka marka in xuquuqdiisa sharcigu aad buu u ilaaliyo xaqa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku kama hadlo ilaa waxaa la daba dhigaa maxay xaqa waalidka abu daa'uud iyo xaakim baa warinaya waana saxiix irwaa lqaliil ee qaala xadaana caliy bnu ljacdi caliy bnu ljacdi yani abulxasan aljawhari albaqdaadi waa nin xaafida oo iqa ah abarna shucbata can xabiib bni abi haabitin abu yaxya alkahili alkuufi qaal wuxuu yidhi samictu abalcabaas alacma ashaacir ayaan ka maqlay can cabdilaahi bni camr ibni caas qaal wuxuu yidhi jaa'a rajulu nin baa yimi ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebigu u yimi majaalistii nebi maxamed ummadda samaha iyo khayrka uu ku farayay baa nin yimi yuriidu ljihaad isagoo jihaad doonaya faqaala wuxuu yidhi nebigu axayun waalidaaka labadaadii waalid ma nool yihiin qaala wuxuu yidhi nacam ha qaala wuxuu yidhi nebigu sal alla aleh wasalam fa fiihimaa fajaahid labadooda ku jihaado ixsaanka iyo wanaagga iyo samaha aad u samaynayso ayaad jannada ilaah iyo martiqaadkiisa qiimiga badan aad ku mutaysanaysaa ee iyaga ka dadaala xadiiska waxaynu ka qaadanaynaa samafalka iyo ixsaanka waalidka loo gala nebigu wuxuu ku tilmaamay martabadii jihaadka uu gaadhsiiyey fiiri marka qiimaha waalidka bukhaari xadiiskan fii saxiixii buu ku warinayaa raqamka ah muslimna fii saxiix qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabu man adraka waalidayhi falam yadkul iljanna wuxuu baabu yahay ruuxii labadiisii soo gaadhay oo sababtooda aan janno ku gelin xadaanaa khaalid ibnu mahlad waa khaalid ibnu mahlad abulhaysam alqadawaani albajali waa iqatun qaal wuxuu yidhi xadaanaa sulaymaan ibnu bilaal alwaashixi qaala xadaanaa suhayl ibn abi saalixin can abiih abi saalix oo samaan loo yaqaan dakwaan can abi hurayrata can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi raqima anfuhu raqima anfuhu sankiisu ha caroobo sankiisu ha boodhoobo sankiisu ha boodhoobo waa habaar ama sankiisaa caroobay sankiisaa caroobay sankiisaa caroobay inaan khabar ka dhigno qaalu waxay dhaheen yaa rasuulallah rasuulka man waa kuma ninkaa sankiisa uu boodhoobee dulloobe qaala wuxuu man adraka waalidayhi labadiisa waalid ruuxii soo gaadhay cindahu agtiisa ay ku soo gaadheen alkibara weynaansho ow axadahumaa ama midkooduu ku soo gaadhay oo fadakhala dakhala annaara naar galay sababtooda labada waalid sababtoodii aan janno ku gelin ninkaasi waa nin dulloobay oo sankiis uu boodhoobay ama allaha dulleeyo ayay ka dhiganta nabigeenna salawaatullahi wasalaamu calayhi riwaayo kala ka sugano xadiis anas ibnu maalig oo saxiixa saxiixada sheekh naasir uu ku keenay nebigu wuxuu ihi man adraka waalidayhi ow axadahuma uma dakhala annaara min bacdi dalika faabcadahu allahu wa asxaqahu ruuxii labadiisii waalid mid ka soo gaadha ama labadiiba soo gaadha kadibna iyagoo ixsaankoodii iyo aan janno ku gelin ilaahay ha fogeeyo naarta ha ku fogeeyo wuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh baabu man bara waalidayhi zaada allahu fii cumrihi wuxuu baabu yahay man bara waalidayh labadiisa waalid ruuxii u samafala zaadahu allahu ilaahay wuxuu u siyaadiyaa fii cumrihi cumrigiisu u siyaadiyaa cumriga la siyaadinaya waxa looga jeedo gadaal baynu uga tegi doonaa qaala alimaam raximah llahu tacaala xadaana asbaq ibn alfaraj qaala ahbaranii ibnu wahab cabdilaahi ibnu wahab almisri alqurashi mowlaahum can yaxya bni ayuub alqaafiqi can zaabaan ibni faaid zaabaan ibni faa'id waa daciif waa ninka xadiiska lagu daciifinayo can sahli bni mucaadin can abiihi mucaad qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi man bara waalidayhi labadiisa waalid ruuxii u baarinimo sameeyo u samafala duubaa lahu laan janna u sugnaatay laanta jannada iyo jannada u sugnaatay zaada allaahu casa wajalla ilaahay wuxuu u siyaadiyaa fii cumrihi cumrigiisu u siyaadiyaa oo u iyo abu yala iyo dabraani fi lkabiir baa werinaya daciifaduna sheekh albaani uu ku daciifiyey raqamka waxaa ku jira zabani ibnu faaid baa ku jiro imaamu axmed wuxuu yidhi axaadiiuhu manaakiir xadiistiisa waa lagu inkara yacni tafarada bihi wuxuu la gooni noqday can sahli bni mucaadin sahli bni mucaadoo ninkan hadda wax ka warinaya wuxuu kala gooni noqday binushatin kaanaha mawduuca axaadiis aad moodo inay mawduuc tahay buu kala gooni noqday walaa yuxtaju bihi lana xujaysan maayo baabu laa yastakfiru liabiihi lmushrik wuxuu baabu yahay ilaahay dembidhaaf u weydiin maayo aabbihiisii mushrika ah qaala xadaana isxaaq waa isxaaq ibnu ibraahim yani alxandali isxaaq ibnu rahwiya loo yaqaan qaala wuxuu yidhi ahbaranaa caliy bnu lxusein ibn waaqid alwaaqidi qaala xadaanii abi xusein ibn waaqid can yasiid anaxwi can cikrima mowla bni cabaas can ibni cabaasin nusqadan inta badan sunantaa u badan fii qowlihi casa wajalla hadalka ilaahay markuu fasirayay imaa yabluqanna hadday gaadhaan labadii waalid cindaka agtaada alkibara weynaansho aw axaduhumaa ama midkood uu gaadho yacnii ow kilaahumaa ama labadoodiiba agtaada weynaansho ay ku gaadhaan falaa taqul lahumaa ufin uf ha odhanin ah, hadalkan waan dhibsanayaa hooyo hadalkan waan dhibsanayaa anigu waan ka xanaaqa la iguma celiyo ha odhanin ilaa qowlihi tacaala laga gaadho yacni kamaa rabayaanii saqiira falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa ha dagaalin waqul lahumaa qowlan kariima waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabayaanii saqiira fa nasahathaa waxaa nasakday al aaya allatii fii baraa aayadda fii baraa ku jirtaa nasakday naskhiga cinda salaf cinda asaxaaba waxaa looga jeedaa aayaddaa xukunkeedii waxaa takhsiisisay aayaddan kalaa takhasistay laakiin looma jeedo naskhigan culimmada muta'akhiriinta oo ah xukunkii hore xukun ka dembeeyey inuu yimiyo meesha xukunkii hore uu saaray aayadda macnaheedii caamka ahaa waxaa caddaysay buu u jeedaa oo khasistay aayadda bara'a ku jirta ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala maa kaana lilnebiyi nebi uma ahaanin uma beegtoono iyo wladiina akhyaartii aamanuu alla rumeeyey an yastakfiruu inay u ergeeyaan oo ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan lilmushrikiina mushrikiinta iyo gaalada inay ilaahay dembidhaaf u weydiiyaan walow haba ahaadeen kuwa dembidhaafka ay u weydiinayaan ulii qurbaa qaraabanimo kuwa u saaxiiba min bacdi ma tabayana lahu markay u caddaatay ka bacdi annahum iyagu asxaabu ljaxiimi jaxiime asxaabteeda inay yihiin haddee nebi ibraahim bay ku saabsanaydo aabihii markii ilaahi subxaana watacaala waqfir liabi inahu kana min addaaliin waata ilahi ku yidhi wa tacaala uma beegtoona yani inuu ilaahay subxaana wa tacaala ruux mushriga uu weydiiyo falama tabayana lahu anahu caduwun lilahi tabara'a minhu ina ibraahiima la waahun xaliim dembidhaafka marka iyo istikfaarta waxaa ruuxu uu ku mutaysanayaa muxuu ku iimaanka ilaahay u hibeeyey buu ku mutaysanayaa haddii iimaankii ilaahay uu ka qadiyo uu gaal yahay ma loo dembidhaaf dalbaya maya loo dembidhaaf dalbi maayo haddii kale waad istanaaqudi oo usuushaadii aad aaminsanaydee caqiidadaadii iyo muctaqadkaaga ka mid ahayd ayaad khilaafaysa yacnii ibnu carabi ninkii la odhan jiray oo oo mxuu suufiga ahaayoo gaalnimo badan ku hadlay oo ninkii yidhi wamalkelbu wamalkhinziiru ilaa ilaahuna ayaa nin baa u cudurdaari jiray markaasuu wuxuu odhan jiray lacalahu qaala kada lacalahu qaala fii sakratihi lacalahu isagoo sarqaansan inuu yidhi lacalahu inuu hurday lacalahu inuu markii dambe wuxuu arkay kelmad gaalnimo aan ta'wiil xambaari karin markaasuu wuxuu yidhi kafara shaykhu raximah ullah waad isqabsanaysaa maya ayb qaala alimaamu raximah اllahu tacaala baabu biri lwaalidi اlmushrik waalidkii gaalka ahaa in adduunka loo samafalayo xadana maxamed ibnu yuusuf maxamed بن yuusuf yani ibnu waaqid qaala wuxuu yihi xadaana israa'iil ibnu yunas qaala xadaana simaak ibnu xarbin can muscab ibni sacd ibni can abiihi sacd bni abi waqaas wuxuu ka wariyey qaal wuxuu yidhi nasalat fiya waxaa iigu soo degtay arbacu aayaatin min kitaab illaahi tacaala fiya ay fii sha'ni xaalkayga waxaa ku soo degtay arbacu aayaatin afar aayadood baa ku soo degtay oo min kitaab illaahi tacaala kitaabka ilaahay ka mid a ah. hooyaday waxay ahayd xalafat mid dhaaratay an laa ta'kula walaa tashraba hooyadaybaa waxay ku dhaaratay inaanay waxna cunin waxna cabin cunto iyo cabitaan ma cunayo xataa ufaariqa muxamadan sala allahu calayh wasalam ilaa nebi maxamed aan firaaqeeyo diinta islaamka aan ka baxo sow laguma odhan waalidka adeer muxamed ka soo hadbay tir fa ansala allahu casa wajalla ilaahay baa wuxuu soo dejiyey wain hadday kugula dagaalamaan yacni calaa an tushrika bi inaad ii shirki samayso gaalnimo maa laysa laka bihi cilmun waxaan cilmi aanu kugu sugnayn falaa tudichuma ha ku adeecin baa alla yidhi subxaana wa tacaala wasaaxibhumaa waxaad kula saaxiibtaa fi dunya adduunyada macruufan wanaag dhaqan wanaagsan iyo samafal adduunka yani kula saaxiib laakiin waxaa laga diiday gaalnimaha ku adeecin baa waaniya midda labaadna waxa weeye anii kuntu waxaan ahaa akhadtu sayfan seef baan qaatay acajabatnii ee cajabgelisay yacnii markii gaaladii bader la jibiyey qaniimooyinkii la qaadanayay baan seef qaata markaasaa la iska dhig markaasaa seefta nimaan xaqeedii marinaya sacadna nin wuxuu ahaa sacad ibn abiqaas nin geesiya oo raamiya sideen kitaabkii hore ku soo mar waxaa laga inuu siiyo ninaan bahashan xaqeeda ku marinayn waan ka tegey markaan cabaar soo wareegay baa haddana waxaan rasuulka ilah bahashay sii habliya ii hibe haada middan ii hibe yaa rasuul allah fa naslad waxaa soo degtay yas'aluunaka cani lanfaali quli fattaquu llaha wa aslixuu daata baynikum qaniimooyinkay ku weydiinayaan waxaa tiraa qaniimooyinka ilaahay iyo rasuulkiisaa maamulaya meesha ku habboonna iyagaa dhigaaya waaalisa midda saddexaad waxa weeye innii maridtu waan jiraday fa ataanii waxaa ii yimi rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay baa isoo booqday faqultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahiow innii uriidu waxaan doonayaa an aqsima maalii xoolahayga inaan qaybiyo qaraabada aan u qaybiyo afa usii ma dardaarmaa binisfi bad ma dardaarma laba meelood intaan u qaybiyo meel qaraabada ma siiya fa qaala wuxuu yidhi laa maya fa qultu waxaan idhi aulusu meel ma bixiya marka fa sakata waa iga aamusa <clears throat> riwaayada axiixa laakiin waxay ahayd aulusu faulusu kaiir uluska laftiisu waa badan yahay ayib fa kaana ulusu wuxuu ahaaday bacdahu intaa ka gadaal jaa'isan mid bannaan xoolahaaga waxaad xaq u leedahay intaad adduunka joogto xoolahaago dhan waad wada bixin kartaa laakiin marka lagu soo kulaaliyo oo marxaladii jirada iyo xanuunka aad ku jirto xoolahaaga saddex meeladoo meel ka badan ma dardaarmi kartid saddex meelood marka loo qaybiyo meel meeshaasaad leedahay sadaqa jaariya ha laygu sameeyo inta kale yaa iska leh dadka ku dhexlaya taladooda yacni kama gudbi kartid <clears throat> aaabica midda afraad waxa weeye inii sharibtu lhamra khamri baan cabay intii khamriga aan la xarimin waayo maca qowmin qoom baan la cabay oo min alansaari ansaar ah fa daraba rajulu ninbaa ku dhuftay minhum ansaartii ka mid a ah, anfii sankayguu ku dhuftay bilaxyi jamalin yacni awr labadiisa lafgadh labadiisa qowlal mid ka mid a ah. qaybtan hoose laftaan iyo qaybtan saree faruuryaha labadaa mid ka mid ah ayuu markaa igu dhuftay buui bilaxyi jamalin awr labadiisa lafgadh mid ka midoo igu dhuftay fa ataytu nabiya sal alla alih wasalam nebigaan u tegey anigoo iga da'y fa ansala allahu casa wajalla ilaahay wuxuu soo dejiyey taxriima alkhamri khamriga xaaraannimadiisii naskii lagu xarimayay baa la soo dejiyey imaamu muslim baa fii ku warinaya xaakimna fi lmustadrak yacni saxiixu lmishkaat saddex kun iyo toddobaatan iyo labo ayuu ku saxiix aayadda la soo dejiyana de waxa weye inama alhamru walmaysir walansaabu wlslaamu rijsun min camali shayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun aayaddii noocahayd qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadana alxumaydiyu yani xumaydi waa cabdullahi bnu subayr waa shaykh lbukhaari in badan buu bukhaari wariya qaala wuxuu yihi xadaanaa ibnu cuyayna xumaydi waxaa la yidhaha asbat nnaasi fi bni cuyayna dadka ibnu cuyayne ka wariya markay isqabtaan waa dadka loogu kalsoonida badan yahay qaal wuxuu yidhi xadaanaa hishaam ibnu curwa qaal wuxuu yidhi ahbaranii abi curwa ibnu subayr baa wuxuu ii warramay qaal wuxuu yidhi ahbaratnii asmaa binti abibakr asmaa binti abibakr oo hooyadiiya waxay ii warrantay qaalad waxay tidhi atatnii waxaa ii timi ummii hooyadaybaa ii timi raaqibatan iyadoo wax jirinaysa iyadoo gacan inaan u fidiyo doonaysa bay hooyaday ii timi fii cahdi nabiyi sal alla aleh wasalam wakhtigii nebi moxamed salawaatu ulahi wasalaamu caleyh mushrikiinta iyo gaalada sulxulxudaybiya iyo heshiiska uu la galay fa sa'altu nabiya sal alla aleh wasalam nebigaan weydiiyey afa asiluhaa ma xidhiidhiyaa qaala wuxuu yidhi nebigu nacam haa hooyadayoo gaalaa ii timiye maxaan ku sameeyaa ma xidhiidhiyaa qaala bnu cuyeyne wuxuu yidhi fa ansala allahu casa wajalla ilaahay wuxuu soo dejiyey fiiha ay dejiyey laa yanhaakum allaahu ilaahay idinka reebi maayo inaad u ixsaan samaysaan can iladiina kuwii lam yuqaatiluukum aan idinla dagaalamin fi diini diinka dhexdiisa aan idinkula dagaalamin walam yukhrijuukum min diyaarikum daarihiin iyo guryihiinina aan idinka saarin an tabaruuhum inaad u ixsaan samaysaan samafal inaad u fidisaan ilaahay idiin diidi maayo wa tuqsiduu ilayhim ina allaha yuxibu lmuqsidiin gaaladii baa marka aqsaam u qaybsano qolo waa muxaaribiin kula dagaalamaysa qolona waxa weeye waa kuwo cahdi iyo ballan lagula jiro qolona waxa weeye waa kuwo hadii ilaahay ku ron yahay muslimiintu ay amni iyo nabadgelyo siiyeen kuwayaalkaas marka sharcigu mid walba meesha uu dhigay baa la dhigayaa ee macnaheedu maaha gaalow gaal ma tahay maaha bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya yani wuxuu ku keenay eh, kitaab ulhiba konton iyo kow raqamka ah imaamu muslimna fii saxiixihi kitaabu saka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muusa qaala xadaana cabdalcasiis ibnu muslim can cabdilaahi ibnu diinaar muusa ibnu ismaaciil atabudaki wey qaala wuxuu yidhi samictu ibnu cumar baan maqlay yaquulu isagoo leh ra'aa cumaru radia allaahu canhu cumar baa wuxuu arkay xullatan bedlad ama isku joog labada mare isku nooca ah, maxaa la isku joog ama bedlad hay macno kale af soomaali kale yaa noo haya fiitishaari waa alaabtan reer magaalka hadda warkii horan rabaa dayib xullatan bedlad ama isku joog siyara ah oo diildiillimale liidliid leh oo tubaacu la iibinayo fa qaal wuxuu yidhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow ibtac haadihi midaan iibso buu ku yidhi nebigu salawatulahi wasalaamu calayh falbasha lebiso cumar baa nebiga ku odhanaya yowma aljumcati waidaa jaa'aka alwufuud maalinka jimcaha iyo marka wafdigu ay kuu yimaadaan yacnii lebiso oo xidho in laysqurxiyo marka nebigu kuma diidin salawatulahi wasalaamu calayh qaala wuxuu yidhi inamaa yalbasu haadihi midaan waxaa xidha man laa khalaaqa lahu ruuxaa nasiib aan kulahayn lahayn adduu kulahayn ku lahayn ayaa xidhan ruuxaan aakhiro nasiibka ku lahaynna dee waa ruux gaal faata nabiyu sal alla aleh wasalam fa utiya nebiyu sal alla aleh wasalam nebiga waxaa loo keenay minhaa ay min alxulali xullooyinka xaaluu ka mid yahay isku joogyadaa bixulalin isku joogyo ayaa loo keenay fa arsala ilaa cumara cumar buu u diray bixullatin bedlad ama isku joog buu u diray faqaal wuxuu idhi kayfa albasuhaa cumar markii loo geeyey buu la yaabay wuxuu ihi kayfa albasuhaa sidee baan u xidhaa walxaal qad qulta fiiha aad ka tidhi maa qulta wixii aad ka tidhi sawdigu yidhi inamaa yalbasu haadihi man laa khalaaqa lahu rasuulka ilah see wax u dhece qaala wuxuu idhi innii anigu lam ucdikahaa kuumaanan siin litalbashaa inaad xidhato walaakin tubiicuhaa waad iibinaysaa aw amase ku aratiraysaa yani qof baad yani markaa aad huwinaysaa aw tagsuwaha ama waxaad huwinaysaa qof baad ku aratiraysaa fa arsala biha cumaru cumar baa wuxuu diray ilaa akhin lahu walaal uu leeyahay oo min ahli makata reer maka ah walaal xagga ay ka walaal ahaayeen ama nugmada ay ku walaal ahaayeen cumaan ibnu abi xakiim nin la odhan jirayo sayd ibnukhadaab ay isku hooye ahaayeen ninkaasuu u diray ilaa akhin lahu walaal yani markaa u sugnaadayo min ahli maka reer maka ah qabla an yuslima intaanu islaamin ka hor marka yacnii waxaa laga qaadanayaa shay adiga laguu diiday yacnii qof kale oo markaa gaal ah in la siin karo ayaa laga qaadanaya oo aan bannaanayn yacnii ay bannaan tahay ayaa laga qaadanaya cafi waxaa laga qaadanaya shayga adiga sharcigu yacnii marka uu kuu diiday yacnii haddii ilaahay kuu ron yahay wujuuh kale iyo qaabab kale in loogu intifaaci karo wujuuh kale iyo qaabab kale in loogu intifaaci karo buhaari baa fii saxiixii ku warinaya yani kitaab ljumca ayuu ku warinaya baabun laa yasubu yahay inaanu labadiisii waalid aanu caayin xadaana muxamed ibnu kaiir qaala ahbarana sufyaan athawri qaala xadaanii sacd ibnu ibrahim sacd ibnu ibrahim ibnu cabdiraxmaan ibn cawf azuhri can xumayd bn cabdiraxmaan bn cawf can cabdilaahi bni camr bni caas qaale wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla alay waslem nebigu wuxuu yidhi min alkabaa'iri dembiyada waaweyn waxaa ka mid ah an yashtuma arajulu waalidayhi ninkuu labadiisa waalid inuu caayo baa kabaa'irta iyo dembiyada waaweyn ka mida marka saxaabadii way la yaabeen waxay yidhaheen kayfa yashtimu u caayaya ma qof akhlaaq iyo tarbiyo islaamiya lagu barbaariyey oo ceelkaa saafiga ah laga waraabiyey baa hooyadii iyo aabbihii waalidkiisa sicay u quudhaya way la yaabeen saxaabadu hadda kuwa dila in la arkaaba laga yaabaa waxa kuwa garaaca waalidka in la arkaa dhici karta caybay la yaabanayeen saxaabadu qaale wuxuu yidhi rajulu yani ninku wuu caayi yacni nin buu caayi abaahu wa ummahu markaasuu aabbihii iyo hooyadii caayaya yaa sabab u noqday adaa soo jiiday waliba soomaalida soo ma haduu qof caayo yiraahdo yidhaahdo kelabyo hadduu ku yidhaahdo ka kale muxuu odhanaya adig iyo aabbahabaa kelab uu odhanayaayo kelab kelab dhala iyo ilaa awoogiibuu meel isugu keena ilaa awoogiibuu meel isugu keena dayib marka isagaa sabab wuxuu u noqday aflagaadadani inay waalidkii gaadho isagaa sabab u noqday bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya siddeetan iyo toddoba muslimna fii saxiixii boqol afartan iyo qaala imaam raximah llahu tacala xadaana muxamed ibnu salama albikindi qaala ahbarana maqlad waa maqlad ibnu yasiid abu yaxya qaala wuxuu yidhi ahbarana ibnu jurayj cabdilmalik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayj qaala wuxuu yidhi samictu moxamed ibnu xaaris ibnu sufyaan baan maqlay yascumu isagoo sheegaya ana curwata ibnu ciyaadin ahbarahu curwa ibnu ciyaad baa ahbarahu wuxuu uga warramay annahu samica cabdulaahi bnu camr ibnu caas inuu ka maqlay yaquulu isagoo leh min alkabaa'iri dembiyada waaweyn waxaa ka mid a cinda allahi tacaala ilaahi subxana wa tacala agtiisa waxaa ka mid a an yatasababa arajulu yacnii ninku inuu sabab ugu noqdo in la caayo liwaalidihi waalidkii in la caayo inuu sabab ugu noqdo xasanulisnaad baa sheekh albaani u yidhaahda baabu cuquubati cuquuqi alwaalidayn wuxuu ay leedahay waalidka oo caaq lagu noqdo cuquuqa waxaa laga keenay min alcaqli wa hiya alqadiica waa in la gooyo macnaha samafalkii iyo ixsaankii gacantii waalidkaaga gaarhi lahayd iyo birigii gaadhi lahaa inaad goyso ayaa la yidhahda xadaana cabdulaahi ibnu yaziid cabdulahi bnu yaziid almuqri qaala xadaanaa uyaynata ibna cabdiraxmaan cuyayna ibna cabdiraxmaan aljawshan alqadafaani can abiihi can abi bakra nufeyc bn xaaris can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu ihi maa min dembin dembi ma jiro dembigaasoo ajdaru yacni kaga habboon an yucajila allahu ilaahay inuu u soo dedejiyo lisaaxibihi alcuquuba dembi kaga habboon oo ka mudani ma jiro saaxiibkiis in cuquubada loo soo dedejiyo adduunka lagu ciqaabo macamaa shay iyadoo lala qabo yudakharu lahu loogu kaydinayo aakhiro min albaqyi xadgudubka iyo gardarada iyo wa qadiicati araximi qaraabada in la gooyo dembi ilaahay subxaana wa tacaala kaga haboon addoommada inuu cuquubada u soo dedejiyo ma jiro laba dembi waxaan ka ahayn labadaa dembi maxay yihiin waa ruuxu gardarro iyo xadgudub inuu sameeyo baqyi waa aldulmu waalictidaa xadgudub inuu sameeyo ruuxu ruux kaloo muslima uu xadgudub yacni markaa uu ku sameeyo sidoo kale qaraabadii inuu gooyo dembiga adduunkaha loogu soo dedejiye maca dalika waxaa lala qabaa wixii ilaahay subxaana wa tacaala ciqaab aakhiro oo ugu kaydinayay ayaa lala qabaa riwaayada anas ibn maalik ayaa jirto waxay leedahay baabaani mucajalaani cuqubatuhuma laba baab laba dembi ninkii ka agdhowaadee sameeya cuquubadooda waa la soo dedejiyaa maxay yihiin labadaas yacni fi dunya ayaa lagu soo dedejiyaa albaqyu waalcuquuq bay riwaayadaasi leedahay waa gardarrada iyo caaqnimada ruuxu labadiisa waalid inuu caaq ku noqdo iyadana adduunkaa lagu soo dedejiya marka qaraabada dee xidhiidhinteedu asal ahaan xaggay kaaga timi qaraabada inaad xidhiidhiso asal ahaan waxay kaaga timi waxay kugu soo gaadhayn labadan waali dariiqooday qaraabada kugu soo gaadhay qaybna waxay ka timi dhanka hooyaday ka timi qaybna waxay ka timi maxay dhanka aabbahay ka timi nebigu marka wuxuu leeyahy salawatulahi wasalaamu calayhi baabani mucajalaani cuquubatahuma fi dunya albaqiyu walcuquuq sheekh naasir baa saxiixada ku saxiix yeela kun iyo boqol iyo labaatan raqamka xadiidka abu daauud baa fii sunani ku warinaya ibnu maaja fii sunani imaam axmed fii musnadihi sheekh naasirna wuu saxiix yeelay raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa xasan ibnu bishr xasan ibnu bishr ibnu aslam abu caliy alhamadani waa mukhtalafun fiih qaala wuxuu yihi xadaanaa xakam ibnu cabdilmalik xakam ibnu cabdilmalik waa daciifun mudarib alxadiid can qataadata bni dicaamata asaduusi can xasan bn abilxasan albasri can cimraan bni xusaynin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal alla aleh waslem rasuulka ilaahi wuxuu yidhi maa taquuluuna fi zina wa shurbi alkhamri wasariq maxaad ka leedihiin sinada gogoldhaafka iyo khamriga oo la cabo iyo tuugada maxaad u taqaaniin bal iiga warrama qulnaa waxaanu nidhi allaahu warasuuluhu aclam ilaah iyo rasuulkiisa ogoo yaqaan qaala wuxuu yidhi hunna alfawaaxishu wa fiihinna alcuquuba waa fawaaxish cuquubana way ka ratibmaysaa xad adduun baa laga ratibay fawaaxish waxaa la yidhaahdaa yacni waxaa la yidhahdaa almutanaahiyatu can ilqubxi midda foolxumada meeshii ugu dambeysay ka gaadhay ayaa la yidhahdaa faaxisha iyo fuxshi iyo faxshaa waxaana lagu jamciyaa fawaaxish baa lagu jamciya ayib cuquubaa ka ratimaysa adduunka xad baa iyo sariqadii iyo wax la midka alaa unabi'ukum maydinka warramaa buu nebigu yidhi maydiin sheega biakbari alkabaa'iri dembiyada kuwooda ugu waaweyn maydiin sheega ashirku billaahi casa wajal waa ilaahay oo loo shirki sameeyo xuquuqdiisa cid kale loola qaybiy wa cuquuqu lwaalidayni labada waalidoo caaq lagu noqdo wa kaana wuxuu ahaa mutaki'an mid dangiigoo jiqalaysan buu nebigu ahaa faxtafaza yani waa soo jilba joogsaday jilbuhuu ku fadhiistay yani jalasa calaa rugbatayhi faxtafasa qaal wuxuu yidhi wazuur yani markhaatiga beenta hadalka beenta alaa wa qowli zuur wa shahaadati zuur waxaa lagu daciifinayaa yani ninkii aynu soo tilmaannay ayaa lagu daciifinaya waa xakam ibnu cabdilmalik ninka la yidhaahdo ayaa lagu daciifinaya dabaraani baa filkabiir ku warinaya mujaladka koowaad xaris eh, ibnu usamana fi lmusnad buu ku warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu bukaau lwaalidayn labada waalid oo laga oohiyo oo ficilka iyo falka aad samaysay ay sabab u noqdaan in waalidkii ilini ay ka timaado yacni dembiga iyo xadka ay leedahay xadaanaa muusa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa xamaad ibnu salma an siyaad ibnu miqraaqin siyaad ibnu miqraaq yanii marar badan baynu soo marna can daylasa ibnu mayaas daylasa ibnu mayaas ama daylas ibnu caliyin waynu soo marnay yani xadiiskan waa ninkii khawaarijta firqada najadiyada ku biiray ee markaa weydiinaya ibnu cumar dembiye uu u malaynayay inay kabaa'ir iyo dembiyada waaweyn yihiin annahu samica ibnu cumar buu maqlay yaquulu isagoo leh bukaa'u lwaalidayni labada waalid oohintooda laga oohiyo min alcuquuqi caaqnimaday ka mid tahay iyo wal walkabaa'iri dembiyada waaweyn bay ka mid baa fii tafsiirihi ku warinaya siyuudi fii duri lmanhuur mujaladka saddexaad iyo shan boqol buu ku warinaya saxaxu lalbaaniyu fii saxiixi aladabi almufrad aynu soo marnay xadiiskan baabu dacwati lwaalidayni wuxuu labada waalida habaarkooda iyo in la ajiibayo ilmahooda haday habaaraan iyo haday u duceeyaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana mucaadi bnu fudaala qaala xadaana hishaam an hishaam ibnu cabdilaahi addistiwaai can yaxya ibn abi kasiirin can abi jacfarin abi jacfar alansaari almu'adin tirmidi wuxuu yidhaahdaa laa yucrafu ismuhu waa maqbuul yani haddaanu khilaafin can kayrihi xadiiskiisa annahu samica wuxuu maqlay abaa hurayrata wuxuu ka maqlay yaquulu isagoo leh qaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi alaau dacwaatin saddex dacwo saddex allabari mustajaabaatun lahunna kuwo la ajiibayo weeye laa shaka fiihinna shaki kuma jiro saddex baryo albaabka ilaahay waa u furan yihiin waa la ajiibaya dacwatu lmadluumi ruuxii la dulmiyey dacwadiisa iyo baryada uu ilaahay barya gacmaha u taagto wa dacwatu lmusaafiri ruuxii musaafirkaha dacwadiisa baryadiisa wa dacwatu calaa waladihi ma aha dacwada yani iyo habaarka labada waalid ay ku habaaraan ilmahooda ay ku habaaraan ilaahay waa ajiibaya subxaana wa tacaala xadiiska abu daauud tirmidi axmed iyo ibnu xibbaan baa warinaya saxiixada buu sheekh naasir uu ku saxiix waalidka habaarkiisa in la aqbalayo baraatig waxay inoogu imaanaysaa xadiiskan soo socda inoogu imanaysaa waxay odhan jireen wadaadadii hore minhaaj lama xanto ayib amaa ruuxa madluumkee la dulmiyey riwaaya tiro badan baa ku sugan mawaaridu dam'aan ala sawaa'idi saxiix ibni xibbaan wuxuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh ku tilmaamay dacwatu almadluumi tuxmalu cala alghamaami baryada ruuxa la dulmiyey waxaa loo koryeelaa xagga daruuraha wa tuftaxu laha abwaabu samaa waxaana loo furaa albaabada samada loo furaa wayaquulu alrabbu tabaaraka wa tacaala rabbi baa wuxuu odhanaya subxaana wa tacaala ansurannaka walow bacda xiin walle inaan kuu gargaari waa lagu dulmiyey soomaa walle wakhti ka bacdina ha ahaatee daalimkaas allah subxaana wa tacaala ku maqan ruux kastoo daalimo dulmi iyo xadgudub geysta adduunka intuu doono ha noolaado xadgudubkuu doono ha sameeyo cidi kaa aargoosan mayso ha yidhaahdo laakiin ilaahay baa ku maqan subxaana wa tacaala saxiixu mawaaridu damaanka yacnii xataa ruuxa uu dulminayaa nebiga waxaa ka sugan walow kaana kaafiran xataa gaalba ha ahaadee walow kaana faasiqan fisqigiisa iyo faajirnimadiisu naftiisay u taal uu nebigu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh xadaana cayaash ibn lwaliid qaala xadaana cabdulacla ibnu cabdilacla saami qaala xadaana moxamed ibnu isxaaq ibnu yasaar can yasiid ibni cabdilaahi ibni qusaydin can moxamed ibnu sharaxbiil ahii bani cabdidaar ree bani cabdidaar ah can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi samictu rasuula lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi baan maqlay yaquulu isagoo leh maa takallama mawluudun min annaasi fii mahdin ilaa ciise bni maryama wa saaxibu jurayj maa takallama ma hadlin mawluudun mid la dhalay yacnii min annaasi dadka dhexdooda kuma hadlin fii mahdin isagoo dhabta saaran ama daradhigta isagoo saaran ama dharabta isagoo saaran kuma hadlin adiga warkaas hore dhan intaad iska dayso asagoo dhabta saaran ma hadlin warkaasaad fahmaysaa ilaa ciise bnu maryama ciisihiina maryamo mooye iyo wa saaxibu jurayjin jurayj saaxiibkii qaaluu waxay dhaheen yaa nebiy allaahi nebigii ilaahayow wamaa saaxibu jurayjin jurayj saaxiibkii muxuu yahay ciise waanu hadlay oo qur-aankaa nooga warramay innii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiyan wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu laakiin jurayj saaxiibkii muxuu bal noo sheeg qaal wuxuu yidhi faina jurayjan jurayj kaana wuxuu ahaa rajulan nin buu ahaa raahiban nin raahiboo suufiyoo duurgalu ahaa ayib fii sawmacatin lahu yacnii cariish uu leeyahay dhexdiisa ayuu ku sugnaayo uu ku cibaadaysanaya sawmaca waa saawiyada ama haddii ilaahay kuu ron yahay cariishka ama buulka laakiin buul iyo cariish marka la yidhaha cariishkay ku habboonta maxaan faash ma lagu dumiyaa buul waa hararo oo marka saa loo kala tuuraba waa dhacaya soo laakiin riwaayada waxaa ka muuqata faash baa la galay marka cariishkaasaan ku xambaarana fii sawmacatin lahu cariish uu leeyahay wa kaana raaciya baqarin nin lo jiray wuxuu ahaa ya'wii ilaa asfali sawmacatihi cariishkiisa yacnii meel ka hoosaysuu xoolaha u soo dheelmin jiro uu ku soo xorayn jiray lodiisa riwaayo kale waxay leedahay raaciya qanamin nin adhi jir ah wa kaanat imraatun haweeney waxay ahayd min ahli lqaryati oo magaalada iyo degmada dadka ku nool takhtalifu ila raaci ninkan raacigaabay ku laalaaban jirtay ayib riwaayadka waxay tilmaamayaan markii hore jurayj bay damacday inay dabinka ay geliso inta laga sheekaystay ninkan cibaadadiisa bay waxay tihi anaaba fitnaynaya aniga igu halleeya dayib markuu ka jeestay oo xaggeedii eegi waayey bay ninkaas isu dhiibtay jurayt marka imtixaanku meeshuu kaga yimi ee baabka inaga khuseeya waxa weeye dhanka waalidka looga yimi fa atat ummuhu hooyadiisaa u timi yowman maalin fa qaalad waxay tidhi yaa jurayju jurayjow wa huwa yusallii isagoo tukanaya faqaala fii nafsihi nafsadiisuu ku yidhi wahuwa yusalii isagoo tukanaya ummii wa salaatii salaadayda mise hooyadayda hooyada iyo salaadayda kee doortaa fara'aa wuxuu arkay an yu'ira salaatahu salaadiisa inuu doorto wuxuu go'aansaday inuu salaadiisa doorto uma sarakat way qaylisay fi aaniyati sarakat bihi way u qaylisay asaaniya markii labaad faqaala fii nafsihi wuxuu yidhi ummii wa salaatii hooyada iyo salaadayda kee doorta fa ra'aa wuxuu arkay wuxuu ra'yeeyo caqligiisa uu go'aansaday an yuusira salaatahu salaadiisa inuu doorto aan hooyadii uga bixin uma sarakhat bihi asaalisa markii saddexaad bay u dhawaaqday ayadoo fariin gaadhsiinaysa fa wuxuu yidhi ummii wa salaatii salaadayda iyo hooyaday fa ra'aa wuxuu arkay an yuusira salaatahu salaadiisa inuu doorto falamaa lam yujibhaa markii aanu hooyadii ajiibin qaalad waxay tidhi laa amaataka allaahu yaa jurayj jurayjow alle kuma dilo xataa tandura ilaa aad fiiriso fii wujuuhi lmuumisaat dumarka sharmuutooyinka ah ilaa wejigooda aad fiiriso oo fitna ay kugu dhacdo alle kuma dilo weliba weliba qalbi naxariiseed oo waalidnimaa ku jira ilaahay dumarka dhilooyinka ah ha kugu imtixaamo ma odhan laakiin aad fiiriso bay tiri ayib way u taraysaa soo maa uma way ka gadoontay fa utiya almeliku ninkii boqorka ahaabaa waxaa loo keenay boqorkii reer bani israa'iil ee magaalada xukumayay bitilka almar'ati haweenada iyada haweenadii iyada ahaydoo waladad dhashay baa loo keenay faqaala wuxuu idhi miman yaa kaa dhalay qaalad waxay tidhi min jurayjin jurayj baa iga dhalay qaala wuxuu yidhi asaaxibu suumica ma midkan cariishka leh ee halkan ku cibaadaysanaya qaalad waxay tidhi nacam haa qaala wuxuu yidhi asaaxibu suumica ma midkan cariishka leh ee cariishka ku jira meesha raahibka ee cibaadaysanaya qaalad waxay tidhi nacam qaala wuxuu yidhi ninkii boqorkaha ah, ihdimuu dumiya sumicatahu cariishkiisa dumiya wa atuunii bihi iila kaalay oo ii keena fa darabuu waxay ku garaceen sumicatahu cariishkiisii waxay ku garaceen bilfu'uusi faashash bay ku garaceen xataa waqacat ilaa ay dhulka ay ku dhacday fajacaluu waxay ka yeeleen yadahu gacantiisa ilaa cunuqihi luquntiisay ku xidheen oo way jeebeeyeen uma nduliqa bihi waa lala tegay famura bihi waxaa la soo mariyey cala almuumisaat dumarkii xunxumaayee sharmuutooyinkahaa baa la soo mariyey fa ra'aahunna wuu arkay jurayj fatabasama wuu muusooday oo wuu dhowl la caddeeyey walxaal hunna iyaguna yandurna ilayhi ay fiirinayaan fi naasi dadka dhexdooda waa laysugu soo baxaya fantasiya ninkii yanii ku jiray buulka ku jiray lahaa ilaahay baan u go'ay sheekadiisa ma maqasheen naag buu ka sinaystay baa way isugu soo baxeen marka fa qaala almeliku boqorkii baa wuxuu yidhi maa tascumu haadihi middani maxay sheeganaysaa qaala wuxuu yidhi maa tascumu maxay sheeganaysaa anigumaba ogiye qaale wuxuu yidhi tascumu waxay sheeganaysaa anna waladahaa ilmaheedu minka xaggaaga inuu ka ahaaday ilmahan inaad ka dhashay bay sheeganaysaa qaale wuxuu anti tascumiin ma adigaa sheeganaya qaalad waxay tidhi nacam haa tanaaba kaga sii daran indhaadayg waxay la hortaagantahay adaaba iga dhalay soo imtixaan maaha waa imtixaan qaale wuxuu ayna hada saqiir aawe midkan yaree la sheegayo ilmahan yaree la dhalay aawe qaal wuxuu huwa daa fii xijriha waa kaa dhabteeda saar fa aqbala calayhi ilmihii yaraa buu qaabilay riwaayada saxiix waxay ahayd anas ibnu siriin riwaayadiisa uu warinayo waxay ahayd intaanu ilmaha qaabilin fatawada'a wa sallaa uma aqbala calayhi wuu weyse qaatay laba ragcadood buu tukaday ilaahay u maanta ibtile iyo imtixaan baan ku jiraaye fadeexad baa allow dusha layga saaree maanta i badbaadiyo i samatabixi ilahay buu telefoonka u dirsaday ilmihii yaraabuu qaabilay fa qaala wuxuu idhi man abuuka aabbaha waa kuma qaala wuxuu yidhi raaciya albaqar waa lo' jirka weeye ninka lo'da raaca qaala almeliku wuxuu boqorkii wuxuu yidhi anajcalu ma kaaga yeelnaa cariishkaagii min dahabin dahab qaala wuxuu idhi laa qaala wuxuu min fidatin fida ma kaaga yeelna qaala wuxuu idhi laa qaala wuxuu najcaluhaa maxaanu kaaga yeelnaa marka qaala wuxuu idhi ruduuhaa ku celiya kamaa kaanat siday ahayd cariishkii iyo dhooqadii iyo jaajuurkiiiyo lebankii isasaarnaa isukay dul saaran laga furiyey xadhigii laga furiyey imtixaankii ilaahay baa ka badbaadiyey subxaana wa tacaala ninkii boqorkaa ah madaxda hadda waa la sheekaysanaya qaal wuxuu idhi fama ladii yacnii muxuu ahaa fama ladii shaygeebaa tabasamta aad u dhoolla cadaysay qosalkaagu muxuu ahaa fama ladii tabasamta yacnii maxaad u muusootay markaad dumarka xunxun aragtay waxaanu islahayn waa qiranayaaye maxaa kugu sababay inaad muusooto oo aad qosasho qaal wuxuu yidhi amran caraftuhu arrinaan gartay baan la qoslay xusuus baa qalbigayga ku soo dhacday adrakatnii waxa i haleeshay dacwatu ummii hooyaday dacwadeedii habaarkii hooyaday baa igu dhacay uma ahbarahu markaasuu u waramay ninkii boqorka ah. xadiiska imaam muslim baa fii saxiixii ku warinaya yani bukhaarina qaybo ka mida ayuu warinaya waxaa laga qaadanaya marka habaarka waalidku waa ducooyinka iyo allabariga ilaahay subxaana wa tacaala uu ajiibayo ee uu aqbalayo ee aan shaki ku jirin yacnii inaan la ajiibayn shaki kuma jiro waxaa laga qaadanaya adigoo cibaadaysanaya oo salaadaya oo soomaya oo sakadii gudanaya hadii waalidkaa ku habaaro oo hadii ilaahay kuu roon yahay uu habaar uu ku habaaro inuu habaarkii uu kugu dhacayo aan la odhanay ninkani waa nin mustaqiim oo toosan aan la odhanay marka aynu xadiiska aynu ka faa'iidaysanaynaa ruuxa muslimka ah ee qalbigiisu qoyan yahay ee damiirka iimaan damiir wanaagsan leh ee iimaan qalbigiisa uu ku jira alle wa watacaala qalbigiisa iimaan ugu hibeeyey inuu ixsaan iyo samafal wanaagsan waalidkiisa uu gaadhsiiyo samafalka waataynu soo tilmaanoo biriga waalidka loo samaynayaa laba qaybood midood weeyo waa qowl iyo ficil qowl iyo ficilba inaad waalidka ugu samafasho ayaa la doonaya waa lagu soo koriyey waa lagu soo barbaariyey markaasaa waxaa leedahay boqol doolaroo biil aanu diraa muxuu rabaa odaygu boqol doolaroo biil aanu diraa muxuu rabaa odaygu ma kuu noqonayso cudurdaar waxaa cudurdaar sharciga kuu noqonaya ninkii hooyadii dhabarka ku sidee xaramka dawaafinayay ee cabdulaahi bnu cumar weydiiyee ma u malaynaysaa xaqeedii inaan guday cabdulahi ibnu cumar wuxuu ku yidhi hal neefsi keliyoo ay neefsatay markay ku-foolanaysay nabarkii lagu dhuftay xataa kaa keliya ugamaadan abaalgudin ayuu yidhi marka waalidka xaqiisu ma laha xad la odhan karo xadkaa marka la gaadhay waalidkii waad u abaalgudday la odhan karo ee eh, intaad dadaali karto dadaalow ilaahay subxaana watacaala ugu dhowow samafalka iyo ixsaanka waalidka aad u samaynaysana waa cibaado la doonayo inaad ku cibaadaysato oo ilaahay subxaana wa tacaala aad ugu dhowaato sal allahuma slm cala nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbi waslem